بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما falfardu fii nasi lkitaabi sitaa la farda fi lirhi siwaa halbaantaa nisfun wa rubcun uma nisfu rubci wa hulhu wasutuu binasi sharci wahuluhaani wahuma tamaamu faxfad fakulu xaafidin imaamun bismi illaahi araxmaan araxiim alfuruudu waa faralyada baabulfuruudi waa faralyada baabashoodii almuqadarati lagu qadaray fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa baabu lfuruud almuqadara fii kitaab illaah waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen sheekha cibaaradiisa takraar baa ku jira oo ereyga alfuruud ihi waa jamcu fardin faralkana luqadda waxa la idhaha ataqdiir alfuruud almuqadara bay la macno tahay baabulfuruudi waa baabulmuqadarati almuqadarati fii kitaab illaahi muqadaradii baa laba jeer la sheegay bay yidhahdeen furuud oo muqadaro ahayd iyo almuqadarati oo muqadaro ahayd saasay yidhahdeen sheekha miyayna cibaaradiisaasi waxoogaa ayna ka muuqanin bay yidhaahdeen adayg ah iyo in muqadaradii lasoo celceliyey miyayna ka muuqanin ayay culimadu halkaa dhaheen waxaa laakiin lagaga jawaabay ereyga furuud ihi way ahaan jirtay oo muqadarada waa loo yaqaanaaye laakiin hadda waxaa looga jeedaa ansibada baa looga jeedaa waa nisaabyada almuqadarati lagu qadaray fii kitaab illaahi tacaala ilahay kitaabkiisa furuud waa alansiba alansiba waa nisaabkii qofku uu qaadanayey ama qiyaastii diintu ay u qadartay weeye wixii rabbi uu u qadaray ayaa iminka looga jeedaa oo halkani waa alansiba baad odhanaysaa ama alansiba baad odhanaysaa culimada waxaa la yidhi eekhi sheekheenna waxa ku jira bay yidhaahdeen markay eegeen qusuur baa ku jira almuqadarati fii kitaabiillaahi marka la yidhaha waxaa fiicnayd baa la yidhi in lagu daro wathaabitati bilijtihaad wahaabitati bilijtihaad inuu ku daro lixda kitaabka ilaahay lagu qadaray xabad toddobaad oo ijtihaadka ku sugan buu sheekhu ku daray oo wuxuu odhanayaa fa hulusulbaaqii lahaa muratabun buu odhanayaa xagga dambe markaynu gaadhno fa hulusulbaaqii lahaa muratabun hulusulbaaqigaasi qur-aanka kuma sheegna laakiin ijtihaad buu ku sugnaaday oo qusuur baa markaa ku jira cibaaradan cinwaankan baabulfuruudi lmuqadara في kitaab illaahi wاlijtihaad whaabiti bilijtihaad inuu ku daray ahayd athaabit wuu sheegaybe magac cunwaankunbuu ka tegey waxaa kaluu sheekhu ka tegey baa la yidhi wamustaxiqiiha wamustaxiqi lfuruudi inuu raaciyay ahayd furuushan kitaabka ilaahay lagu qaderay kuwii iska lahaana sheekhu wuu ku darayaa oo xagga dambe waxaynu odhan doona ka bilaabayaaba fa nisfu fardu khamsatin afraadin fardiyadii dadkii iska lahaa ee mustaxiqiinta ahaana wuu inoo magmagacaabaya kolka baabkani saddex buu ka hadlaya saddex shay ayaa baabka loo guntaday alfuruud almuqadara fi kitaab illah furuudda iyo faralyada iyo nisaabyada ilaahay kitaabkiisa lagu sheegay waa ko iyo kuwa aan kitaabka rabbi lagu sheegine ijtihaadka ku sugnaaday ee ulusulbaaqiga ah waa laba iyo dadkii faralyadan iska lahaan jiray ee nus markaad tidhaahdo nuska iska lahaa waa saddex saddexdaaba baabkanaa lagaga wada warbixinaya haddaba saddexdii baabka lagaga warbixin lahaa mid quru sheekhu soo qaatay oo keliya wuxuu soo qaatun baab lfuruud almuqadara fii kitaab illah labadii kalena isagoo ka hadlaya ayuu ka tegey kolka waxay culimmadu yidhahdeen laguma dhaliili karo qusuurkaasi wuu jiraaye ceeb lagu dhaliilaya ma aha oo qofku markuu wax kuu ballan qaado hadduu ziyaado kuugu daro maceeba hadduu ninku ku yidhahda qalin baan ku siinaya ayuu saddex ku siiya ka waran saddexdee sheekh wuxuu inoo balan qaaday inuu ka warramayo alfuruud almuqadara fi kitaab illah wuxuu inoogu daray alfardu haabit bilijtihaad waxaa kaloo inoogu daray mustaxiqi lfuruud labadaasina waa ziyaado isaga inooga timid oo sheekhu uu inoogu daray ayay noqonayaano yihiin waclamniyaho waxaad u cilmi yeelataa biana alirha dhaxalku sidiisaba nawcaani laba nooc inuu yahay humaa waxay kale yihiin labada noocna fardun mid faral ah iyo wa tacsiibun mid casabayn ah calaa maa qusimo sida loo qeybiyey marka qof dhinto ee maalkiisa in la dhexlo la doonayo laba albaab oo qura unbaa mid ahaan laga soo geli karaa inaad tahay ahlu faral iyo inaad tahay casabo labadaa dariiqoo qura ayaa horta dhaxalka lagu mutaa asal ahaan ama ahlu farad baa tahay oo ahlu faradnimaad ku soo geli ama casabaa tahay oo casabanimaad ku soo geli hadaba waxa wax lagu dhaxlaa waa labadaasun casabo iyo ahlu farad wax kaloo wax lagu dhaxlaaba ma jiro ima an takuna casaba wa ima an takuna min ahli lfardi dariiq saddexaad oo la odhanayo waxa lagu dhaxlo oo jiraa ma jiro labadaa dariiqun wey haddaba ahlu bi biana alirha nawcaani buu yidhi ye ahlu faralku waa kuwe waa kuwa rabbi qiyaasta ay qaadanayaan ay dhaxalka ku qaadanayaan ilaahay uu qur'aanka inoogu caddeeyey kuwa qur'aanka lagu sheegay waxay ku leeyihiin uu wax go'an yahay oo laa yaziid walaa yanqus mana ziyaado mana nusqaamo laa yaziid ilaa biraddi walaa yanqusu ilaa bilcawli waxaa la yidhahdaa nimanka nooca uu yahay baa ahlu farad la yidhaahdaa waa dad wax go-an maalka ku leh labay u qaybinayo qayb bay leeyihiin saddex bay u uqaybinayo qayb bay leeyihiin saddex bay uqaybinayo laba qaybood bay leeyihiin afar bay u qaybinayo qayb bay leeyihiin lix bay qaybinayo meel bay leeyihiin sideed bay uqaybinayo meel bay yeelanayaan adigu waxa weeye dadka wax go-an maal go-an la yaqaano oo maalka ay ku leeyihiin kuwaa wey farad marka laga hadlaya waa kuwa ahlufaradkuna waa kuwa wax go-an oo la garanayo ayay hantida iyo maalka ku leeyihiin kuwaasaa ahlufarad la odhanaya markaa waa ahlufaradkii casabadana waxaa loo yaqaanaa kuwa marka u horeysaba aan meesha soo fadhiisanaynin oo dhaxalka wax go-an oo la yaqaano oo ay ku leeyihiin ma jirte e waxa weye hadday kelidigood noqdaanna maalka way iska wada qaadani oo way wada dareersan keligood hadday noqdaan maalkaba annagaa iskale un bay odhan haddii haddii dadka ahlufaradkii markay waxooga qaataan uu dhammaadana oo maalkiiba uu dhammaaday ahlufaradkaasi dhamaystaanna wa iska sabri haddii kalena waxa usoo hadha un bay sugani kuwaana casabaa la yidhahdaa casabo ahlufaral iyo casabo ayaa dhaxalka lagu helaa casabadu cashirkeennan maahay raggaa u badan casabada ahlu faralka marka laga hadlayo dumarkaa u badan oo dumarka rabbi subxaanahu watacaala naxariistiisa ayay kamid tahay in gabadhu marnaba ayna qadin baa la ogolaaday marnaba inayna dhaxalka iyado ka qadin baa ayay diintu inoo amartay gabadhu ma ma qadayso dhaxalkan kama qadayso laakiin way dhici kartaa ninku inuu ka qado ninku inuu ka qado way dhici kartaa nimankan diinta isku daya inay goldaloolo uga dhigtaan diinta islaamku dumarka way yastay iyo meel xunbay dhigtay meelo badan mayna eegin waxa weeye nin eh, kumaagani de hadduu doono iska ka caayaya isagoon xaqiiqadaadaba garanaynin ayuu iska ka caayaya waxaan uga soconnaa diinta islaamku aad bay ayay ay hablaha u karaamaysay hablaha ayay aad bu ilaah ayaa loo karaameeyey oo loo maamuusay oo loo sharfiyey oo loo qadariyey haddaad tidha iyada iyo walaalkeed sawka walaalkeedna la yidhi laba gacmood wax ku qaado iyadana gacan qura wax ku qaado haddii maydiu dhintu inan iyo inan ka tago inantu waay saddex guri hadduu lahaa inantu guri bay yeelan inankuna laba guri buu yeelan oo halkaaba sawta inantii maaha laga eexday may ka calool yar tahay may ka af yar tahay may ka cunto yar tahay may ka baahi yar tahay maxaa dhacay maxaa inanka iyo inankana loo dhargiyo laba looga dhigay inantana loo qadiyo sidan loogu galay waa laga yaaba inuu qofku is yidhaa maxaa dhacay waxba ma dhicin waxa weeye inanta intan la siiyey sayf bay u tahay markay qaadato eh, hal gacan markay wax ku qaadato akoonkay ku shuban isla maalintay qaadatayba dibbay ugu soo noqon inankii waxay odhan tahay ebeeli soo walaalkay ma tiid haway beelkaygii bay odhan kolkaa bishiiyay wax ka filaysaa isaga aradbixiyay ku leedahay isaga waxbarashadiiyay ku leedahay isaga intifaaciyay ku leedahay isaga waxeegina sayf buu iyo akoo yar buu ku jiraa ama ama shirkadaha ku darsato ha u shaqeeyo ama akoonada iska dhigato laakiin walaalkii unbay dib ugu soo kala celinaysaayoo laba gacmood baad wax ku qaadatay haye ebeeli kolkaa walaalkii isaga naftiisuun maahae intaasoo mas-uuliyad oo kale oo mas-uuliyado kale ah ayaa sii saaran walaalkii oo walaalka laga rabaa kolka walaalkii bay la cunaysaa yo waad aragtaa haddaba walaalka waxa wey dee diin diinteenu d dulmiga manciday weeyaane miskiinka yaree dhididaya ee dee intaasoo xaqaysaarayina dhinac hooye ka biili laleeyahay dhinacna walaal inana ka biili laleeyahay dhinacna aas ka biili laleeyahay dhinacna ubadkaagii ka biili laleeyahy dhinacna naftaadii iska biili dee waa in wax yaroo u kaashado oo siyaadaa ah loogu daraayo la yidhaahdaa waa adigan hooyo biilinaye islaam biilinaye walaal biilinaye bal halkana wax yarhaa intaa dheeraad ha kuu noqoto wax iskaga ilaali kolley waxba kuu qaban mayse waad aragtaa waclam waxaad u cilmi yeelataa biana alirha dhaxalku nawcaani laba nooc inuu yahay humaa waxay kale yihiin labada nooc fardun mid faral la odhanayo iyo wa tacsiibun mid tacsiib oo casaba la odhanayo calaa maa qusima sida loo qeybiyey markaynu eegno sida loo qeybiyey waa sidaa culimadu waxay yidhaahdeen sheekhu markuu waclam yidhi ereygaa iclam ah yuu la hadlayaa iclam wuxuu la hadlayaa nin kasta oo kitaabka eegaya ama nin kasta oo yata'ataa minhu lkhitaab qof kasta oo khitaabka iyo wadahadalka uu suurtagel ka yahay ayaa waclam la yidhaahdaa oo hadda cumuum baa looga jeedaayo waa masaa'ilka balaaqadu ay tidhaahdo Eh, watarku lishumuuli mustabiinun watarku eh, lahaa eh, jawharuhu watarku lishumuuli mustabiinun waxaynu maraynaa markaa waclam waa nin kasta oo wax ogaan karaa waclam lagu leeyahay waxaa la yihi iclamtu sawtii mafcuulun bihiga toos u qaadan jirtay sheikhu wuxuu yihi waclam biana alira waclam waxaad biana alirta irhiga iyo dhaxalku nawcaani laba nooc inuu yahay bal ogow ayaa aya ayaa la yidhi waclam biana alirta irhigii kolkaa iclamtii ba baa lagu gudbiyey waxayd in ba'da laga daayo oo la yidhaa waclam ana alirha in anna un la keeno oo ba'dan yar laga daayo ayuu asalku ahaa sidaan ognahay irhigu calimadu baan doonaya mafcuulka toos bay uqaadataay waxay culimadu kaga jawaabeen waxa dhici kara badu inay zaaido tahay oo gebayga dartii loo ziyaadiyey waxaa kaloo dhici karta in iclamta tadmiin waxa la yidhaha lagu sameeyey tadmiin iclamta tadmiin in lagu sameeyeyna way dhici kartaa iclam tadmiin baa lagu sameeyey baynu odhan karnaa oo waxbaa mudaman baa laga dhigo oo waxbaa la dhexgeliyey waxa la dhexgeliyeyna waa maxay talow iclamta maxaa la dhexgeliyey oo mudaman u ah ijzim baa la dhexgeliyey waclam waxaad jasmisaa jazamada ayaa kolkaa bacda qaadata waclam waxaad go-aansataa go-aansi biana lirha nawcaani ama tadmiin baa jiro oo ijzin baa la tadmiiniyey ama ba'duba ziyaado weeyaan biana alirha irhigu nawcaani waa laba nooc humaa labada nooc fardun waa faral waa irhun bihi baa la yidhaahdaa dhaxal in faral lagu dhaxlo faral faralka maxaa loo yaqaanaa talow faralka faralka waxaa la yidhaahdaa النصيب المqdر شharعا لwاriث khاaص اldي laa يuزاad إlا bالrad وalaa يunqص ilا bاlcawl فrل waxaa loo yaqaanaa waa النaصيib waa sahmi go-an almuqadar oo la qadaray sharcan sharci ahaan loo qadaro ilaahay inoo qadaray liwaarisin ku dhaxla ayaa loo qadaray khaasin oo khaas ah alladii nisaabka nasiibkaasoo laa yuzaadu aan la kordhin ilaa radi mooye walaa yunqasu ana la nusqaaminin ilaa bilcawli cawl mooye marka faral laga hadlayo waa sahmi go-an ood maalka qofka uu ku leeyaho sharcigu sheegay oon lana kordhinayn lana ziyaadinaynin haddii la kordhinayo waa radi hadii haddii la kordhinayo waa radi haddii la nusqaaminayana waa cawl cawlka uu inoo iman doonaa iyo radiga labadaa qodob ee midna wax lagu kordhiyo midna wax lagu nusqaamiyo wuu inoo iman doona oo cawlku waxa weeye ahlu faradka dhexdooda hadduu maalku ka dhamaado dadkii ahlu faralka ahaa haduu maalku ka dhamaado ahlu faralkani de wuxuu ma qadaynin marnaba ilan ma qadaane haddii dad badan oo ahlu farali maalkii ay qaybsadaan hadii aan kaga bilowno hebel haddaan ka bilownana maalkii baa dhamaanaya haddaan kan kale ka bilownana kolba mid buu ka dhamaanaya kolba kala horsiiyo mooye kuwa dambuu ka dhamaanaya maxaa laga yeelayaayo sidee ayaa la odhanayaa kuwa ahlu faralka ah ee maalku uu ka dhammaaday maxaynu odhanaynaa ha yeelaan oo sidee baynu odhan karnaa ama aynu u dhigaynaa sihaamtii horaa la jejebinayo cawl wax la yidhaha lagu nusqaamini nin kasta in yarbaa laga jarjari waxbaa lasoo reebiy waxaasaa lagu ambabixini kii ahlufaradka ilan ahlufaradku ma qadae radiguna waa ziyaadada oo waxa weeye marka ahlufaradku dhaxalka qaataan haddii casabe la waayo qofkii dhintayna maalkiisii uu soo hadho oo maalkiisii lahay oo baaqiya la helo maxaa la samayn dee radi baa la isticmaalaayo kuwanaa dib loogu celiya oo ahlu faralkiibaa dib loogu celinaya waxbaa u ziyaadaya markaa kolka faralku waa waxa ilaahay inoo qadaray subxaanahu wa tacaala ama qiyaasta maalkeennu uu leeyahay ee inta laynoo sheegay laynoo qadaray ee laynoo sharxay bal hadda eeg intuu la egyahay laynoo caddeeyey aan la yarayn karaynin ana lana kordhin karaynin ba ahlufarada waclam waxaad ogaataa biana alirsa dhaxalku nawcaani laba nooc inuu yahay humaa waxay kale yihiin fardun faral iyo wa tacsiibun tacsiib casabayn tacsiibku haddaba waa casabayne waa maxay ereyga tacsiib ah maxaa tacsiib xaguu ka yimid waynu ognaho waa ficilkii casaba la odhan jiray casaba ayaa la yidhaahdaa masderkiisa tacsiib xagga dambuuna inoogu iman doonaa hadduu rabbi ogolaado calaa maa qusima sida la qeybiyey sida la qaybiyey markaynu eegno waa faral iyo casabo calaa maa qusima sida la qaybiyey faral iyo casabo uunbuu u qaybsamayaa maalkii oo waa wax farala iyo wax casaba ah labadaa uunbuu noqonayaa unbuu eh, eh, dadkii ahlu faralka eh, dadkii dhaxalka lahaa labadaa unbay uqaybsami waxay culimmadu yidhaahdeen kol haddaba hadday saa tahay dadka dhaxalka letalo imise uqaybsamaan bictibaar ilaa haadayni nawcayn waxay uqaybsamaan afar qolo waa ahlu farad faqad ahlu faral faqad weligood ba ahlu faradun bay noqdaan faradun bay wax ku dhaxlaan waa ayo waa xaaska oo kale xaasku waa ahlu faralunoo ama rubuc maalka afar ha laygu qaybiyo qayban qaata bay tidha ama sideed ha loo qaybiyo qayban qaata bay tidhahdaa waa ahlu faralun dee hadda kama hadlayno haddii ninkeegu uu yahay qaraabe ka xigtana ay weydo hadduu ninkeygu in adeerkeed noqdo xaggana ninkaygiibaa tahay bay kasoo xaadiri xaggana in adeerkaybaa tahay ayyaa imanayo dde laba dardheeg casabanimo iyo waxa isku imanaysa ee waxaa imanaysa inadeernimo oo dee qaraabanimadii nasabka ahayd iyo iyo nikaaxiiba kulmaya markaas oo kale lagama hadlayo taa gabadhu marka zawj zawjo ay tahay ahlu faral un weeyaanoo waxay wax ku dhaxli kartaa oo qura waa ahlu faralnimo rubuc iyo simun bictibaar ilazawjiya qaar waxaa jira iyagu dhacasaba uuna casaba faqad waa casabo uunoo waxaan casabo ahayn ay wax ku dhaxlaan maba jirtaba waa ibniga meydku dhalay meydku ibniga uu dhalay dee waa casaba uun wax kaluu yahayba ma jiro qaar baa jira casabo iyo ahlufaral labadaa wada noqda eeg waxay wada noqonayaan casabo iyo ahlufaral laakiin casabo iyo ahlu farad markay wada noqdaan iskuma dari karaan waa mamnuuc iskuma dari karaan ama casabanimo wax ku dhaxal baa la odhan ama ahlufaradnimo wax ku dhaxal baa la odhan waa inanta uu meydku dhalay inantan hadduuna inan la joogin walaalkeed hadduuna la joogin inantan meydku dhalay walaalkeed hadduuna la joogin waa ahlufaradoo nus bay ku dhaxashaa hadduu walaalkeed la joogana waa casabatun maca alkayrtii la odhan jirayoo waa casabatun oo waxa wey de walaalkeed ba casabaynaya iyada oo waxa weey hal gacanay lidakari milu xadi lunhayeyn buu dhaxalku noqon labada iskuma wada darsan karta inantu odhan mayso dhinacna nusan ka qaato dhinacna lidakari milu xadi lunhayeyn ha lay eego labadan kolba mid ku gaabsuun baa la odhan waa qaybta qaybta saddexaad weey qaybta afraad waa qayb casabo iyo ahlu farad isla wada ah laakiin isku darsan karta casabana way yihiin ahlu faradna way yihiin wayna isku darsanayaan oo labadiiba way isku darsan karaan casabo iyo ahlu farad labadaba way isku darsan karaan waa maxay qaybta labadaba isku darsan karaan waa aabaha oo kale aabbo horta saddex siyood buu wax u dhexlaa inaynu ognahay mooye saddex siyood wax u dhexlaa laakiin waxaa jirta aabbaha hadday inani la joogto inan yaroo meydku dhalay hadduu la ay la joogto inantu nus bay ku dhaxli aabbuhuna sudus buu ku dhaxli hadda may la socotaa inantu maxay ku dhaxli nus aabbuna yuu ku dhaxli waxa soo hadhan casabaan ahay buu odhan wuna isku darsan isagoo mar dhawayduu fulayoo sudus qaadanayey ayuu haddana intii horena cimaamad soo duubanayaayo wuxuu odhanayaa aabbihii meydkaan ahaye iska keena buu odhanayaa intanna waa aniga eh waad aragtaa laba dar labadaba wuu kulmin karaya markaa waa casabo iyo ahlu fard wada socota labadana wuu kulminayayo wuu isku geynaya afartaa ayay dadku u uqaybsameen oo dadku afartaa ayay noqdaan baa la yidhaahdaa waclam waxaad ogaataa biana alirha dhaxalku nawcaani laba nooc inuu yahay humaa labada nooc fardun waa farad iyo wa tacsiibun casabayn calaa maa qusimo sida la qaybiyey marka aan eegeyno falfardu faralku haddaba fii nasi kitaabi kitaabka siduu uu naseeyey kitaabka siduu cadeeyey sitatun waa lix faralka marka la sheegayo ama ahlu faradka dadka ama furuusha ilaahay qur'aanka uu kaga waramay sida qur'aanku inoo sheegay waa lix faral wey lix faral buu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay inta u badan suuradda nise la yidhaha suuratu nisaa ee dumarka loogu magac daray baa lagu sheegay ilaahay nuska wuu inoo sheegay oo qur-aanka nus waa laga soo helayaa dad maalka laba u uqaybiyo qayb qaata suluskana ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay sulusaankana ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay suduskana ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay rubucana ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay umunkana ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay lixdaba qur-aanka waa lagu sheegay falfardu faralkii fii nasilkitaabi kitaabka naska ah falfardudaasi mufrad baa la moodaa falfardu faralkii mufrad baa la moodaa falfardu faralyadii dheh ilain ashani waa ashi haddii ashu ay mufrad gasho maxaa macnaha lagu macnayn jiray jinsiyo jamc falfardu faralyadii waxaa lagu gartay ashani inay tahay jamc inay ereyga ka bedelayso oo min siyaqi lcumuum ay ka dhigayso khabarka laga dhigay sitada haddii waaxid falfardu faralyadii fii nasilkitaabi kitaabku sida uu naseeyey oo caddeeyey sitatun lix weeyaan faralyadu waa lix buu sheikhu ina yidhi lix faral ayaa qur'aanka inoogu jira haddaba fii nasi lkitaab naska idaafaynta kitaabka loo idaafeeyey waa min idaafati sifati lilmawsuuf baa la yidhaahdaa waxay ka dhigan tahay markaa fii nasilkitaabi fi lkitaabi sariixi kitaabka sariixa ah ee cad ee aayaadku siday caddeeyeen ee mafhuumka ahayne manduuqa ah qur-aanku siduu caddeeyey faralyada qur'aanku uu caddeeyu manduuqa u sheegay waa lix faral lix faral buu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay xabe toddobaad baa jirto oo culimmadu ijtihaad ay ku soo kordhiyeen ijtihaad wax la yidhaah oo aayaadka dhexdooduna ay ka ijtihaadeen ayaa jira haddaba lixdaa faral sida loo sheegayo saddex wado ayaa ku jira saddex dariiq marka lixda faral la sheegayo horta lixda faral waa maxay lixda faral bad sheega culimo waa nus nuskow maxaa nus nuskow rubuc laba thumun saddex saddexdaa xagga shafcigaa laga eegaa shafci baa la yidhaahdaa eeg waa la ysraaciyaa niska eeg nuska iyo rubuca iyo thumunka saddexdaa waa la ysraaciyaa saddexna dhinac kalaa la ysku raaciyaayo waxa weeye saddexda dhinaca kale laysku raaciya uluka iyo ulusaanka iyo suduska saddexdaana gaar baa laysku raaciyaa marka la sheegayo ila waa shafciyo witri bay ukala badan yihiin u kala badan yihiin baynu leenahay u kala badan dhamaantood ma wada ma ogtahay kolkaa waa nus iyo rubuc iyo thumun waa uluaan iyo ulu iyo sudus saddex iyo saddex lixdaasu ilahay qur ku sheegay culimadu markay sheegayaan haddaba lixdaa faral saddex dariiq bay isticmaalaan dariiqo waxaa la yidhaha dariiqatu tadalli dariiqana waxaa la yidhaahdaa dariiqatu taraqi dariiqana waxaa la yidhaahdaa dariiqatu tawasut saddexdaa dariiq ayaa marka la doonayo in la sheego saddexdaa dariiq baa la raacaa waa dariiqatu tadalli iyo dariiqatu taraqi iyo dariiqatu tawasut dariiqatu tadalli waxay sheegaysaa dariiqatu tadalli marka la leeyahay kusuurta ka ugu badan ayaa la ayaa la soo qaadanayaa markaasaa hoos loo soo degayaa kusuurta ka ugu badan ee lixda ayaa ugu badan ka maxay qaataa ugu maal badsay maka nuska qaata maka rubuca qaata maka umunka qaata maka uluka qaata maka ulusaanka qaata maka suduska qaata yaa ugu badan ya nuskaa ugu badan iyo ulu iyo ulusaanka yaa ugu badan nus iyo dee wixii qaybtana eeg nuska iyo rubca iyo umunkana nuska ugu badan ulu iyo uluan iyo sudusna yaa ugu badan uluaankaa ugu badan haddaba dariiqatu tadeli waxay ku leedahay labada kasri ee ugu badan soo qaado hoos uga soo degi waxaan odhanayaa labada ari labada kasri ee ugu badan markaan soo qaato athuluhaani wanifu athuluhaani wanifu wa nisfu kulli wa nisfu nisfihi lixdiiba intaasay ku sheegan yihiin lixda ilaahay qur ku sheegay waa athuluhaani waniصfu waniصfu kulin waniصfu niصfihi ariiqada waa la hahda ariiqatu baa la yidhahda soo degid athuluhaani waniصfu labadaasi macad yihiin thuluhaan makrajkiisa lix ka dhig ila maa li baa la doonaya in la hele athuluhaan makrajkiisa maxay ka dhig li ka dhig uluaanka makrajkiisa li ka dhig li maxaa uluhaan u ah afar dhaha lix maxaa uluaan waa culimo afar athuluhaani wa nisfuhu afarta nuskood waa imisa afarta nuskood waa imisa waa laba waa ulu waa laba oo labadu markii sitada loo eego waa ulu wa nisfu wa labadii iminka ugu dambeeyey haddana nuskoogii nus ka sii qaado xabad xabadu lixda maxay u tahay xabadu lixda maxay u tahay maxamed xabadu lixda maxay u tahay maxamed cilmi ya lixda maxay u tahay waa sidis dee dhaha eeg waa ahuluhaan wa nisfuhu wa nisfu nisfihi halkaas saddex baa ku sheegan ahuluhaan wa nisfuhu wa nisfu nisfihi waa dariiqatu tadali baa la yidhahda hoosu soo degid ahuluhaan waa hulutaankii waa afar lix marka loo eego afar baa huluthaana wa nisfuhuna afarta nuskood oo labi i sitadii dee hulu bay u yihi waa hulukii wa nisfu nisfihi labada nuskoodna waa waaxid oo lixdii sudus bay u yihiin auluaan wanisfu wanisfu nisfihi xaggan kalena aan eegno waxaa la odhanayaa annisfu sideed baa lasoo qaadanaya ilan ka u sarreeya waa sideed sideed nuskeed baa lasoo qaadanaya annisfu sideed nuskeed waa imisa afar wa nisfuhu afartii haddana nus ka sii saar laba waa imise sideed maxay laba u yihiin rubuc weeyi wa nisfu nisfihi labadii haddana nus ka samee labada mid kasii laba nuskasii samee waaid waaid muu muxuu sideedii u yahay umun waxaa tidhi anisfu wanisfuhu wanisfu nusfihi anisfu waa labadi waa wa waa nuskii waana afar midhda sideedda marka loo eego wanisfuhu waa laba oo afartii baa laba loo qaybinaya oo waa laba oo rubuc bay noqonaya sideedda marka loo eego wa nisfu nisfihi labadiibaa nis loo sii qaybinaya waa hal oo halku sideedii umun buu u yahay markaa mar saasaa loo sheega dariiqatu tadli oo dariiqatu tadligana laba ariiq laho mar waa laysku qabta waa athuluani wanifu wanisuhuma wanifu nifihima athuluani wanifu wanifuhuma wanifu nifihima marna waa la kala saarsaarayo waa la yhi athuluani wanisuhu wanifu nisihi anifu wanisuhu wanifu nisihi maxaynu nihi waa laysku qabanaya mar athuluani wanifu bado wanifu kulin wanifu nisihi wanifu kulin wanifu nisihi waa la isku qabtay dariiqada maxaa loo yaqaana ama auluaani wanifuhumaa warubucuhumaa waa isku midun iyaduna auluaani wanifuhumaa warubucuhumaa tan eega auluaani wanifuhumaa warubucuhumaa markaan eega ka waran auluaani waa uluaanki soma waa imise horta auluan waa imisa lix marka loo eego maxaa uluaana afar wanifuhumaa markaan eego afarta nuskoodna waa imisa laba oo imisa ulu ah wa rubucuhumaa markaan eega ka waran uluaanka rubucood waa imisa afarta maxaa rubuc u ahaa xabad maxay lixda u yihiin sudus rubucuhumaadani waa suduskii sheekheenu tuu ku dhadhowyah waa tan baa laga yaabaa waaao waa nisfu wa nisfuhu wa rubucuhu waa dariiqatu tadaligii uun annisfu annisfu sideed nuskeed waa maxay afar wa nisfuhu afar maxaa nusu ah laba oo rubuca laba oo maxay oo rubuca wa rubucuhu afar maxaa rubuc u ah hal oo sideedii u amahay umun dee rubucani waa umun warubucuudani waa umun baa looga jeedaa dariiqada dariiqatu tadalli baa la yidhaahdaayoo marka la sheegayo nooca ayaa loo sheegaa cibaarada sheekeenani tanay u dhowdahay baa la dariiqatu tadalligan athuluthaani wa nisfuhumaa wa rubucuhumaa tana ugu dhadhow ama annisfu wa nisfuhu wa annisfu wa nisfuhu wa rubucuhu tana ugu dhadhow tanuu sheekhu sheegay waa dariiqatu tadaligii dariiqo waxaa jirta culima la yidhaah dariiqatu taraqi la yidhaah baa jirta dariiqatu taraqi taraqigu waa tan cagsigeedo waa ka ugu yar in lasoo qaato ka ugu yar kusuurta ka ugu yar baa lasoo qaadanaya nus iyo rubuc iyo umun yaa ugu yaraa umun baa u yaraa uluaan iyo ulu iyo sudusna yaa ugu yaraa sudus haddaba labada ugu yaryar baa lasoo qaadanaya taraqiga tadli bay taase tadli bay taasi ahayd ma og tahay hoosu soo degid bay taa hore ahayd oo dariiqadaas waxaynu waa la dariiqatu tadalli hoos u soo degid tanna dariiqatu taraqi kor u kicin kii ugu yaraa baad qaado sidai u kala waaweynaayeen baad isu sii fuulaysaa aad usii fananaysaa waxaad odhanaysaa marka athumunu wasudusu athumunu wasudusu wa dicfuhumaa maxaynu nidhi athumunu wasudusu wa dicfuhumaa muxuu ahaa hal dicfigiisuna waa maxay hal hal u laba laba ku dhufo laba mayna rubuc ahayn wa dicfu dicfihimaa labadii haddana laba kusii dhufo afar maxay u yihiin dee nus haddana waxaad tidhaahdaa asudusu wa dicfuhu dicfigaasi waa maxay waa ulu wa dicfu dicfihi waa uluaan dariiqadaa maxaa loo yaqaanaa markaa dariiqatu taraqi baa la yidhahdaayo intaad agga daciif xagga ugu yar kasriga ugu yar intaad ka bilowdo ayaad kor u dalaacaysaa yood kor u soconaysaa waxaa culima jira dariiqo la yidhaha dariiqatu tawasud dariiqatu tawasud waxa weeye marka koobaadba ka u yarna ha ka bilaabin ka u hooseeyana ha ka bilaabine ka dhexda ka bilowo marna talaabo kor u qaad marna tallaabo hoosu deg maxaynu markaynu eegeynay nuska iyo rubuca iyo umunka yaa bartanka ku jira rubuc baa ku jira arubucu baad odhan wa dicfuhu wa nisfuhu halafadada arubc wadicfuhu wa nisfuhu rubcii haddaad nisfuhu qaadatana waa thumun haddaad dicfuhu qaadatana waa nus arubuc baan idhi sideed rubuceed waa imisa sideed maxaa rubuc u ah arubuc maxaa sideed rubuceed muna lama ahayn arubuc saw laba ma aha wa nisfuhu baan idhi muna thumun ahayn markaa labadii un dee laba usii qaybi hal waa waa thumun haddana waa dicfigu baan labadii un laba kusii dhufo afar waa nus arubuc nisfu haddaan idhaha waa umun dicfu haddaan idhahdana waa nus athuluhan baan idhi athuluhan athuluhan waa imise lix marka loo eego athuluhan ma rabo kii waxaan doonay ka weyn inaan bilowno maaha kii dhexda ku jiray baan rabnaa thuluhan iyo thulu iyo sudus thulu baa athulu baad odhan athulu thulu waa imise marka lixda loo eego athulu lix muxuu ahaa lixda ulikeed waa imisa laba saddex haddaa tiraa waa lixda ulikeed waa imisa lixda ulikeed labadaa waxaad odhanaysaa un marwa nisfu baad odhan waa sudus hadda nisfudaasi labadii laba usii qaybi hal halkumuna lixdii sudus ahayn marna dicfu baad odhan labadii laba ku dhufo afar waa dee waa nisfuna waa sudus dicfuna waa uluaan basiid wey saddexdaa dariiq ayaa loo sheegaa marka la sheegayo duruqdan faralka lagaga warbixinayo ama se lagu sheegayo falfardu faralyadii fii kitaabi kitaabka man sariixa a dhexdiisa sitatun lix weeyaan laa farda wax faralihi fi lirhi dhaxalka dhexdiisa ma aha siwaahaa oo lixdaa ka soo hadhay albatata go-naanba binasilkitaaba lasoo qadara bay yidhahdeen ilan haddii kale bilijtihaadkiiba ayuu anfiyayahay binasilkitaabi kitaabka naskiisa kuma aha oo ka toddobaad dee nas kuma aha sariix kuma aha laakiin sariix maaha waa ixtimaalo culimaduna ixtimaalkii bay qaateen aynu sheegna haddaba aynu tartiibino annisfu waa niskii ka koobaad annisfu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka saddex jeer buu nuska ku sheegay nus saddex jeer ayuu qur'aanka rabbi ku sheegay mar suuradda suuratu nise la yidhaahdo ayuu yidhi in kaanat waaxidatan falaha nisfu waa aayadda koob iyo tobnaad ee suuratu nisa haddana nuska aayad kalaa lagu sheegay waa isla aayadda labiyo tobnaad ee suuratu nise oo rabbi wuxuu yidhi walakum ragoo waxaad leedi nisfu maa taraka aswaajukum nisfu maa taraka aswaajukum aayadda labiyo tobnaadna ee isla suuratu nisa nuskii way sheegtay haddana aayadda suuratunisaa boqol iyo lix iyo toddobaatanaad ayuu rabbi nuska ku sheegay wuxuu yidhi walahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka ilahay muuna nuska caddaynin una qur-aanka si sariixa inoogu sheegin imise jeer baa nuska laynoo sheego qur-aanka laynoogu sheegay saddex jeer buu nusku ku soo arooray qur-aanka waxaa la yidhaahdaa afar weji sida loogu dhawaaqo nuska ku sugan afar luqadood nuunka ha la fadxiyo nasfun haddana hala kasriyo nisfun haddana hala damiyo nusfun saddexdaa waa loogu dhawaaqa ka afraadna waa nasiifun nasiifun intuba waa isku macno oo waa afartaa dhawaaq waa maalka inta laba isla eg laga dhigo ka meydkiihi kani inuu qofkaasi nus qaato saddex jeer baa qur-aanku naska uu ku soo arooray miyuuna sariix ahayn markaa ereyga nas ihi soo aroorka qur-aanka uu ku soo arooray ereyga nisfi ihi nisfi qur-aanka sariix buu ugu soo arooray wanisfu waa niigii sheekeenu nii buu ka bilaabay sheekiisa eh, la odhan jiray subki ayaa yihi waxaan jeclaan lahaa bu yidhi culimada dhaxalku inay ulusaan ka bilaabaan ilahay baa qur-aanka ka bilaabay maxaa ulusaanka looga bilaabi waayey bu marka la sheegayo alfuruud almuqadara fi kitaab illah ulusaanka ayaa ugu horeeya qur-aanka e in laga bilaabo ayaan jeclaan in badan baan tamaniyey bu hi hal sheekaan arkay bu hi wax ulusaan ka bilaabay hal sheeka ayaan arkay buu yihi wax sulutaan bilaabay culimadu nuska waxay ugu bilaabaan waa akbaru kasrin baa la yidhaahdaa waa jabka ugu weyn baa la yidhahdaa ama kasriga ugu weyn ayaa la yidhahdaa wax lagu dhaxlo saasaa ulutaanka looga bilaabay ayaa niska looga bilaabay nifu niskii weeyi wa rubucun rubucii weeyi nisfun wa rubucun rubucii weeyaan buu sheikhu yihi ereygan rubuca markaynu soo qaadano rubuc waa in maalka inta laba loo qay inta afar loo qaybiyo meel ahaan inaan qaadano si sariix ah qur-aanka laba jeer buu ku soo arooray rubucu laba jeer ayuu rubucu qur-aanka ku soo arooray suuratu nisa aayadda labiyo tobnaad rabbi wuxuu ku yidhi fain kaana lahunna waladun falakum rubucu mimaa tarakna ragow hadday dumarkiinu caruur leeyihiinay idinka dhintaan gabadhoo ilmalihi hadday dhimato walow ilmahaasi waladuzinaba ha ahaadee gabadhu iyadoo ilmale hadday dhimato rogow rubuc baad leedihiino la socdaa layna yidhi rubuc aayaddaa labiyo tobnaad rabbi uu inoo sheegay isla aayaddaa labiyo tobnaad haddana ee suuratu nise meel kalea rubuca lagaga sheegayo oo dumarkaa loo xusayo waxaa la yidhi walahuna rubucu mima taraktum dumarku waxay leeyihiin meel afraad rogow waxaad ka tegteen idinku maalkiini afar eeg marka horena raggaa lahaa dumarka rubuc baad ku leedihiin maalkooga haddana dumarkii baa la laleeyahay dumarow raggiina rubuc baad ku leedihiin shuruudun baa kala duwan rubucu laba jeer ayuu qur'aanka rabbi si toos ah oo sariix ah ayuu inoogu magacaabay in rubuc wax lagu dhaxli karo oo maalka inta afar loo qaybiyo meel afraad la qaadanayo waynu aragnaa wa rubucun weeyi horta maynoo qorayaa sidaa mise matnigayna waan ku kala duwannahay talow war rubuucun ma haysiin falfardu faralyadu fii nasilkitaabi kitaabka sariixa ah sitatun lix weeyaan laa farda faral ma jiro fi lirhi dhexalka dhexdiisa siwaahaa oo lixdaa ka soo hadhay albatata go-naan binasilkitaabi kuma jiro binasilkitaabi baynu odhanaynaa laakiin bilijtihaade culimadu way sheegeen bilijtihaad oo ijtihaadka inuu ku jirayo way jirtaayo ijtihaadka ma diidanin waa binasil kitaabikaan ka hadlaynaa nisfu niskii weeye wa rubucun rubucii weeye uma nisfu rubuci rubuca nuskii weeyaan nisfu rubuc baa haddana la qaadanaya nisfu rubuc waa nis iyo rubuc iyo nisfu rubuc haddaba kaa sheekhu uu ina yidhi nisfu rubuca kaa uu sheekhu inoogu magacaabay waa umunkii nisfu rubuca ku inoogu magacaabay waa umunkii dee rubucii laba usii qaybi sideed maxaa rubuc u ahaa laba laba laba usii qaybi hal halku waa umunkii umunka markaynu doonayno ereyga umun ah afar luqadood baa isna ku jira ee saddex luqadood baa ku jira in thumunun la yidhaahdo oo miimka la damiyo thumunun iyo in miimka la reebo thumnun la yidhaahdo iyo in thamiinun la yidhaahdo hal meela buu rabbi qur'aanka si toose thimun in lagu dhaxlayo inoogu caddeeyey waa isla aayadda labiyo tobnaad ee suuratu nisa fa in kaana lakum waladun falahuna humunu buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala ragow haddaad ubad dhasheen ood dhimatiin dumarkiinu humun bay idinku leeyihin meel sideedaad bay idinku leeyihin buu rabbi leeyahay falahuna humunu meel sideedaad ayay dumarkii idinku yeelanayaan uma niصfu rubuci rubuca nuskii weeyi oo umunkii ah wauluu ulu weeyaan haddana ulu ereyga uludku waa maalka inta saddex loo qaybiyo maalkiibaa saddex loo qaybinayaa meel saddexaad baa la qaadani marka saddex loo qaybiyo meel saddexaad wauluu mayna yidhi wauluu ulukii weeyi uluka meel saddexaad baynu u qaybin saddex intaan u qaybino ayaan meel ahaan ka qaadanaynaa ama dadku ay ka qaadanayaan ereygaa ah haddaba uluka ihi qur-aanka wuxuu ku soo arooray baa la yidhaahdaa dhowr meelood ayuu uluku ku jiraayo rabbi subxaanahu wa tacaala uluka markuu warramayey wuxuu ina yidhi aayad qur'aana warisahu abawaahu faliummihi ulusu faliummihi ulusu laba jeer buu uluku qur-aanka soo arooray waa suuratu nisa aayadda koob iyo tobnaad aayadda labiyo tobnaad ee isla suuraddaana uu kusoo arooray oo fahum shurakaau fi ulusi ulu ayay wadaagayaan buu rabi yihi ulukaasi labadaa jeer ayuu qur-aanka inoogu soo arooray oo qur-aanka uu ku jiraa wa ulu wa sudusu suduskii weeyi sudusku qur-aanka wuxuu ku soo arooray saddex jeer mar waxaa la yidhi likulli waaxidin minhum sudusu mima taraka waa aayadda koob iyo tobnaad ee suuratu nisaa marna waxaa la yidhi walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudusu waa aayadda labiyo tobnaad ee isla suuratu nisaa suduskuna laba jeer ayuu qur'aanka ku soo arooray laba jeer saddex jeer baan doonayaa cafwan saddex jeer buu qur'aanka ku soo arooray oo aayadda koob iyo tobnaad laba meelood buu kaga jiraa aayadda koob iyo tobnaad oo qura sudusku laba meelood buu kaga jiraa likulli waaxidin minhuma sudusu wakaa suduskii mima taraka in kaana lahu waladu fain lam yakun lahu waladu wawariahu abawaahu faliummihi ulu fain kaana lahu ikhwatu faliummihi sudus aayaddaa laba meelood buu sudusku kaga jiraa aayaddan kalena walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidin minhuma sudus meel buu kaga jiraa sudusku saddex jeer ayuu qur'aanka inoogu soo arooray wa sudsu suduskii weeye binasi sharci sharcigan sariixa ah ama naska ah ayuuna ku sugnaaday wa huluthaani waa hulutaankii huluthaanka marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa laamkiisa waa la daminayaa huluthaan waana la reebi karaa huluthaan ayaa la odhanayaa huluthaan ama huluthaan qur-aanka wuxuu ku soo arooray baa la yidhahdaa laba meelood rabbi wuxuu yidhi fain kuna nisaaa fawqa thnatayni falahuna uluaa maa taraka meel kale waxaa la yidhi fain kaanat athnatayni falahuma uluaani mima taraka laba meelood buu ulu ayuu ulusaanku ku soo arooray uluskuna laba meelood buu ku soo arooray qur'aanka laba meelood ayuu ulku ku soo arooray ulusaankuna ku soo arooray rubucuna laba meelood buu ku soo arooray saddexdaasi imise jeer bay sheegan yihiin rubucu waa laba meelood ulusaankuna waa laba meelood uliskuna waa laba meelood niska marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa nusku qur-aanka wuxuu ku soo arooray saddex meelood suduskuna wuxuu ku soo arooray baa la yidhahdaa saddex meelood halkaana laba min saddex jeer soo arooray ayaynu haynaa yaa inoo dhiman oo qura waxaa inoo dhiman umunkiibaa inoo dhiman thumunkana waxaynu tilmaannay inuu qur-aanka ku soo arooray meel keliya ayuu kaga soo aroorayoo rabbi subxaanahu wa tacaala dumarka markuu la hadlayay ayuu ku yidhi fain kaana lakum waladun falahuna umunu ragga markuu la hadlayay baa raggo haddaad caruur leedihiin meel sideedaad bay leeyihiin halkaasay lixdiiba inagaga baxday haddaba alfuruud almuqadara fi kitaab illaah qur-aanka intay ku soo aroortay si toosaynu uhaynaa tiradooda si toosaynu uhaynaa waxaynu nihi saddex saddex jeer bay soo arooreen saddex saddex jeer bay soo arooreen laba baan doonayaa saddex jeer bay soo arooreen laba saddex jeer nuska iyo sudusku saddex jeer bay soo arooreen oo qur-aanka ay ku soo arooreen sow lix maaha labadaasi nas nuska iyo sudusku lix jeer bay qur-aanka ku jiraan maxaa inoo soo hadhay saddex kamidihina maxay soo arooreen baynu nidhi min laba jeer ulusku imisuu soo arooray laba ulusaankuna imisuu soo arooray laba rubucuna imisuu soo arooray laba saddexdaana min laba ku dhufa waa lix labiyo toban jeer baan haynaa sow ma aha umunku muxuu soo arooray hal saddex iyo toban jeer ayay alfuruud almuqadara fii kitaab illah rabbi qur'aanka saddex iyo toban jeer buu ku soo qaatay oo furuushaa saddex iyo toban jeer buu rabbi kaga hadlay alfuruud almuqadara fi kitaab illah wa uluaani uluaankii weeyaan wahumaa ulusaanku atamaamu iyagaa dhammaystiraya oo dhammaystirkii wax inoo dhammaystirayeyba weeyi faxfad haddaba xifdi ninka kitaabkan eegayow iska xifdi kuwanaan kuu sheegay ciladiina waa tan fa kullu xaafidin xaafid oo dhani imaamun imaam weeyaan kitaabka xifdi ilayn xaafidku waa imaame imaam baad noqonaysaaye kitaabka iska xifdi buu yidhi marka la xifdiyo waxa wanaagsan bay culimadu yidhaahdeen in qoraal la raaciyo qoraalku waa dabarkii shaygaad xifdisan tahay waa la qoraa waa la qortaayo waa la dabraa waa kii gabayaagu lahaa alcilmu saydun wاlkitaabatu qayduhu qayid suyuudaka biاlxibaali اlwaaiqa fa min alxamaaqati an tasiida hazaalata watasiirahaa bayna alkhalaa'iqi daaliqa alcilmu cilmigu saydun walkitaabatu qoraalkuna qayduhu waa dabarkiisii qayid waxaad dabartaa suyuudaka uwaadhaada bilxibaali xadhko alwaaiqati ad adag waa qoraalka ee qoraal u samee fa min alxamaaqa waxaa doqoniimada ka mid a an tasiida inaad uwaadhsato khazaalatan garanuug inaad uwaadhsato wa tasiirahaa aada iska lugayso bayna alkhalaa'iqi makhluuqa dhexdiisa daaliqa iyadoo xor ah inaad dadka kusii dhexdayso garanuug garanuugta hilibkeegaa la jeclaan jiray qaali bay ahayd inaad cilmi yar intaad soo xifdido haddana adoon qoranin aad iska socoto uun waa nooc doqoniimada kamida buu ku leeyahay gabayaagiyo nacasnimo ayuu sheegayaa halkaa alfuruud almuqadara fi kitaab illaah oo lix faral ah ayaynu kaga baxnay kii ijtihaadka ku sugnaaday weli kii maynaan gaadhin ijtihaadka kii ku sugnaaday weli maynaan gaadhin oo sheekhu weli kama hadlin ijtihaadka kii ku sugnaaday waxaase jira wuxuu doonayaa lixdaa faral dadka dhexalkooga yeelanaya lixda maxaa u horreeyey shan qof baa wax ku dhaxla nus yaa wax ku dhaxlaynu nidhi shan qof shantaaba waa lagu kala sheeg sheegi iyaga iyo shuruuddoodaa lagu sheeg shanta nuska wax ku dhaxasha iyo shuruuddoodaa lagu bari kolkay nus wax ku dhaxlayaan maxaa ku soo xiga rubuc laba qofoo quraa wax ku dhaxla rubuc ayaa wax ku dhaxla baynu nidhi laba qofoo qura wax ku dhaxla iyagiyo shuruuddoodana waa laguu sheegi yaa ku soo xigay umun ilan laba dariiq baa loo kala tidin jiray waa nus rubuc umun xagga kalena ulusaan ulu sudus baynu odhan jirnay haye yaa ku soo xigay nuska shan baa ku dhaxla rubucana labaa ku dhaxla iskugu kaygee toddoba ma haysaa umunka qof qura wax ku dhaxla qof qura ayaa umunka wax ku dhaxla saddexdaa sideed baa ku dhaxlay sawmaha sideed dad baa ayaa dhexalkooga yeelanaya saddexda kale aynuu nimaadno uluaanka afar baa ku dhaxla uluaanka yaa ku dhaxla afar yaa inoo yimid uluskana labaa ku dhaxla uluskana laba qof baa wax ku dhaxla waa isku imisa waa isku lix suduskiibaa inoo yimid toddoba qof baa wax ku dhaxla lix iyo toddoba isku gee lix iyo toddoba iskugu keengeeya saddex iyo toban xaggaasay kasoo boodeen xaggii horena maxaa wa ku dhexleeyaynu nihi sideed sideed iyo saddex iyo toban iskugu keengeeya ahlu faradka gebi ahaantood waa imisaynu nihi ahlu faradku koob iyo labaatan koob iyo labaatankaa wey waxa dadka ahlu faradka la yidhaa ee dhaxalka horta wax ku dhaxlaa koob iyo labaatankaasaynu tirin doonaa insha allahu tacaala beydkan yar baa inoo jamcinaya waxa la idhaha dabdu dhawi lfuruudi min baxri rajaz min haada rajazna waa la qoraa riwaayooyinka qaar baan filayaaye ضبط ذوي الفروض من بحر الرجز خذه مرتبا فقل هبا دبز ضبط ذوي الفروض من بحر الرجز خذه مرتبا فقل هبا دبز ضبط ذوي الفروض من بحر الرجز خذه مرتبا فقل هبا دبز maxaynu nidhi dabطu dhawi اlfuruudi min baxri اrajaz khudhu murataban faqul habaa dabaz dabdu dhawi lfuruud kuwa ahlu faradka a ah dabdintoodu min baxri rajaz isagoo baxrigii rajziga ahaa ah dabdu dhawi lfuruudi min baxri rajaz khudhu iska qaado murataban isagoo la tartiibiyey murataban oo waxaa loo tartiibiyey labadii dariiqee wax lagu kala tartiibin jiray kasriga ugu weyn baa mid kasta la qaadani ka kuxiga ka u yar baa loo dambaysiini waa dariiqadee marka ma tadaligiiba mise waa taraqigii mise waa tawasudkii waa maxay waa tadaligi ka u weyn baa la qaadanaya mid kaste ka kuxiga ka u yar baa uhooseynaya haddaba habaa faqul waxaa tidha habaa dabas baa lagu yihi habaa dabas habaa saddexdaa xaraf yay kala tilmaamayaan habaa habaa hadu nusqi bay tilmaamaysaa hada imise horta ahaan jirta hadu imise ahayd an nuska kolkaa shan baa ku dhaxasho waa hada hadaa ku jirta nuska yaa kusoo xiga hada yaa ku xiga basaw maaha xagga kalena nuska yaa ku xigi jiray rubu bada rubuc ayaa wax ku dhaxla waa bada badu imisay ahayd labay ahayd rubuc waa ree laba haba yaa u dambeeyo ugu yaraa qaybtaa thumun habaa alifka wey alifka imisuu ahaan jiray waaxid thumunka waa gabadhoo qura wax ku dhaxasha de xaaskoo qura wax ku dhaxasha saddexdaasi mayna inaga ina waa nuskiioo hada oo shan ah iyo rubuciyo ba'da oo labaa ah, iyo sumunkiiyo alifka oo waaxida habaadabas haddana saddexdii kaleaan bilaabaynaa saddexda kalena kasriga ugu weyn baan ka bilaabaynaa ka kuxigaan kuxijisiinayna saasaan u tartiibinaynaa dabas idhaha haddana kusuurta kale dabas dabas markaan idhaha dabas daalku yuu tilmaamaya ereyga daalihi yuu tilmaamaya daalku wuxuu tilmaamayaa hulutaankii waana afar hulutaan yaa wax ku dhaxla afar qolaa wax ku dhaxla dabas badu waxay tilmaamaysaa ulu ulka yaa ku dhaxla bad waa maxay waa laba ulka laba qof baa wax ku dhaxla waa hooyadiiy waladulumka un badiyey haye dabaz zaaidu waxay tilmaamaysaa suduskii zaaidu imisay ahaan jirtay toddobay ahaan jirtay kolkaa sudus yaa wax ku dhaxla toddoba qof baa sudus wax ku dhaxla hooyada ku dhaxlaysa oo aabbaha ku dhaxlaya hooyada ku dhaxlaysa oo aabbahaa ku dhaxlaya oo maxaa weladulumkaa ku dhaxlaya oo dee awowga ku dhaxlaya oo ayeeya ku dhaxlaysa dad badan baa halkaa kolkaa kasoo cabaya oo halkaa isla tegi doona oo bintulibnidaa ku dhaxlaysa oo ukhtooyinka qaar waxyaabo badan baa halkaa inoogu iman doona insha allahu tacaala halkaa waxaynu ku aragnaa kolkaa ahlufaradkii haddaba ahlufaradkaasu ayuu nasiibyadooda iyo ansibadooda unbaynu bilaaban doonaa ansibadii ahlufaralka ayaynu bilaaban doonaa cashirkeenu halkaas inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclam